الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحاabي طبعا waxaan ku dhex mucalaqaat lbukhaari muslim waxaan ihi mucalaqaadkiisa wax yaroo kooban weeya bukhaari bay mucalaqaadkiisa badan yihiin laakin bixamd illahi tacaala badigeed maa cadaa mia و sitiin wa kasr waa mawsuula fi makaanin aakhar sababtana waan sheegnay limaada yucalliquu huna wa yuusiluu fi makaanin aakhar taa waxay daliil u tahay in kitaabkiisa uu mukhtasar yahay ou doonayn inuu xajmigiisa weynaado marka badela maa yadkuru alxadiida biisnaadayni fi makaanayn mutabaacidayn sidaasuu ka doortay laakiin taas qaacida keligeed muطarid maaha bukhaari waxaa laga yaaba xadiid waaxid bisanadihi wa isnaadihi wa matnihi akthar min cashri maraat inuu soo celceliyo bal waxaa la yihahdaa bacd axaadiid hamsa wa cishriin mara buu soo celiy fi صaxiixihi waxaad arkeysaa fi kitaabi waaxid xadiid waaxid wuxuu dhowr mar kusoo celcelinaya لأnnahu yumkin الاstidlaal bhada الxadiid calى akara min masأala sidaasa yaa imaan karta marka miizat الbخaarي tikraar waay waxaad ogaan doontaa fi baabi تkriij markii la gaaro haddana min miizat الbخaarي taqطic الxadiid xadiidkii nabiga hal shay loogaga wariyay inuu dheer inuu asiga as calaa xasabi faqaraatihi inuu qaybi sidi iyo asiga iyo abu daawuud bikilaafi muslim ilaa naadiran marka wuxuu leeyay uma idaa kaana haddii uu yahay aladi kii callaqa ou bukhaari ka tacliiqiye alxadiida canhu qofka uu xadiidka ku tacliiqiye qaala mujaahid haddii la yihaahdo almucallaq canhu waa mujaahid wa duuna saxaabati hadduu saxaabada ka sokeeyo haddii uu yidhaahdo qaala fulaan qaala fulaan can ibni cabaas ou laba qofoodoo saxaabi ka sokeyso uu sheego faalxukmu bisixatihi mucallaqaas in lagu xukmiyo inuu saxiix yahay yatawaqafu wuxuu ku istaagayaa cala itisaali lisnaadi isnaadka inuu xariiro baynahu wa bayna asaxaabi saxaabigaas iyo ninka laga tacliiqiyo dhexdooda itisaal in laga helo waxa weyaan intaadan laqbada aadin waxa weyaan laba shay kala ogow bukhaari midna wuu kuu kafaalo qaaday midna adugu kuu daay haddii ou yidhaahdo qaala bahzu bnu xakiim can abihi can jaddihi hadduu yidhaahdo bahzi wixii ka horey bukhaariyaa gooy sanadkaas la goy min m min mas-uuliyaati الbخاarي waa mucallaqa oo bsiqة الjزm asagaa kuu kafaalo qaaday bmacnaa ana sanad ilaa bahzin esh waa صحيح لأن البخاarي cلق عnه بش بصيqة الجزم hadi نqطة w laakiin ninka la muujiyey wixii ka dambeeya bahzin can abihi can jadihi waxaa looga baahanya laba shay inaad iska fiiriso mid musanifkaa kuu sheego an yakuna isnaadu mutasila oo bahzi aabihiis wax maka wariye aabahaas awogiis maka wariye mase khilaafaa ku jiro hadduu inqiطاc yahay bukhaarي laa yataxamal lak faanta min mas-uuliyatika baaxid bacda idhaari sanad maa bacdahu adiga mas-uuliyadeeda waa ko musanifka midda uusan kuu sheegin itisaalis isnaad keligiis ma haddana wathiqaadkii in la fiiriyo liannahu qad yucalliqu lbukhaari ashaya can irajul wa fiihi kalaam ninkaas naftigiisa waa la isku haysan karaa marka ninka la la daahiriyey wixii ka dambeeyo adigaa lagaa rabaa in isnaadkaas min bacdi ashaksi ila nabiy sal allau alayh wasalam inuu mutasil yahay inaad iska fiirisid inuu haddaan rijaasha la muujiyay magacooda sheegay in inay tiqaadii inay kale iska fiirisid sax weeyaan oo min xaytu jumla daciif matruuk ma noqonaya laakin fi mumkin an yuujada bacd ruwaad oo kalaam lagu haysto sida bahzi hadda uu noo sheegi doono marka wuxuu ku xadiidka haddii qofka laga tacliiqiyey oo qaala fulaan la yiriyey ninkaas hadduusan saxaabi ahayn hadduu saxaabi yahay qaala ibnu cabaas hadduu yihaah ibnu cabaasna adiga lagaama rabo inaad fiiris liannahu saxaabi maa duunahuna bukhaariyaa gooye asigaa xilka la wareegay laakin haddii qabla saxaabi dad ou sheego dadkaas la sheegay waxay ubaafa alxukmu bisixati lmucallaq yatawaqafu cala itisaali isnaadi baynahu bayna almucalaqi canhu oo shaksiga ah iyo wa bayna asaxaabi inta udhexayso inaad fiirisidaa la rabaa ayib marka intii mucalaq bisiiqati اljazmi waa soo dhamayn almucalaqaat bisiiqati اljazmi siiqat اljazmi waxa weeyaan alficl اlmusama lilmacluum rawaa dakara qaala wixii lamid aw siiqat الtamriid waxa weya alficl mabni lmajhuul ruwiya dukira nuqila iyo wixii lamid a weya waadix hada ayb وأma maa lam yakun wuxuusan ahayn fii lafdihi lafdiga bukhaari jazmun ousan ahayn iyo wax xukmun ousan ahayn xugum iyo jazmi waa isku dhow yahay jazmi waa siiqada xugumkana waxa weeyaan anahu takafala laka ma dunahu mila ish mila ruwiya can rasuuli الlahi sal اله عليه wasalam kada wa kada wa ruwiya can fulani kada wa kada w fi lbaabi can الnabiy sal اله عليه wasalam kada wa kada fahada wma ashbahahu midkan iyo wixii lamid oo min alalfaadi ah laysa fi shayin shay asay kamidi kuma jira xukmu minhu bukhaari inuu xukumay bisixati dalika shaygaas inuu ka sugan yahay can man dakarahu canhu ninkau ka sheegay bukhaari kuma xukmin inuu saxiix yahay hadii u yihahdo ruwiya can fulan haduu yihahdo macnaha sanadka maa qabla fulan wuxuu gooyey macnihii asiga kuuma xukminin inuu yahay eh, shay haabit inuu yahay marka wuxuu uri laysa fi shayin kuma jira oo mima dukira xukmun inuu xukmiyay bisixatihi minhu min albukaari bisixati dalika shaygaas inuu saxiix yahay caman uu saxiix ka yahay dakarahu bukhaari uu sheegay canhu can shaks lianna midla hadihi alcibaaraat tustacmalu waxaa loo isticmaalaa fi lxadiidi daciifi aydan marka bukhaari wuxuu ku leeyahay markuu siiqadii kala bedelay midda horo siiqat ljasmi anahu takafala laka man xadafahum waa ogaan intuu muujiyeen calaa adiga dimatika laakin haddii ruwiya iyo nuqila iyo iyo wixii lamida u isticmaalo intuu gooyaa si kuma xil qaadin intaas weeyaan maxaa yeele lafdigan ruwiya ah musanifku wuxuu uri watustacmalu ayda fi lxadiidi daciif waa cibaara daqiiqa jiddan ma dhihin liana hadihi lcibaaraat tustacmalu fi lxadiidi daciif bas ayda macnaheedu maxay tahay ay annaha tustacmalu fi saxiix watustacmal aywa marka bukhaari hadduu ruwiya iyo nuqila ou isticmaalo siiqadaas waxaa dhici karta annahaa saxiixa liman culliqa canhu wa annahaa ayda yumkin an yakuna sanad ilaa dalika mucallaqan laysa bisaxiix labadaas waa dhici karta tan hore laakiin labada kuma imaan karto dariiqadan waxa weeyaan dadkii hore muxadisiinta waxay dhihi jireen xadiidka haddaad rabto inaad cuhdadiisa aadan qaadin ruwiya can nabiy sal la alayh wasalam nuqila saas iska dhe markaad wacdinaysi waxaas oo dhan markii kalena aada hubtidna qaala rasuul llahi waxaa le siiqadaas naftigeeda fii curfi haaulaai muxadisiina fii zamanihim nacam ana annaas kaanuu yufariquuna bayna hadihi asiyar laakin billahi calayka maanta haddaad masaa istaagti nebigu waxaa laga wariyey nebigu waxaas yiri haddaad tiraahdi labadaas dadka wax farqiga udhexeeya may dareemayaan tadliis waa markaas macno soo kordhi mayso dadka waxaa rabaa sidii la yihi xadiu nnaasa bima yacrifuun marka maanta waxaa waay xadiid nebiga ka sugnaaday ina tiraahdo mooye haddaad tiraahdo dadka waxaan rabaa xadiid daciifana ah, inaan u sheego anigana dembigiisa aan qaadin marka hawshaydana aan ku guto oo aan ihahdo nebiga waxaa laga sheegay maa yanfaca liannaka tukhaatibu man laa yufariqu bayna hadihi siyaq taas marka waxaa weeyaan wa calaa dimatika xadiidkii qurxan ba hadaad rabti in dadka marsiisi meel dheer gaari maayo dad badana waxay leeyihin axaadiis lafdigeeda uu quraxda ka batay oo aan la dhaafi karin aajiro marka annafsu tamiilu ilayha watashtagi hada yadula calaa qilati tadayun lianna maa saxa liannahu ma lianna maa saxa can rasuuli illahi fiihi gunyat can maa lam yasixa kama qaal inaad xadiid kuwii صaxiixa bukhaari hadda maanta haddaa akrisid laba baab haddaa akrisid axaadiid weligaa adan maqlinaa kusoo maray kuwii صaxiixan ba tabar u la-nahay marka limaada nantaqil ilaa ish axaadiid ukra waxay u daliil tahay anana cindana manhajiy fi manhajiyatina khalad ayb marka wmaca dalika buri ibnu صlaح fairaaduhu bukhaari aroorintiisa lahu lidalika اlmucalaq fi ahnaaءi الصaxiixi صaxiixa gudihiisa uu ku soo arooriyo mushcirun wuxuu ogeysiinayaa bisixati aslihi asalkiisa inuu saxiix yahay ishcaaran ogeysiin yu'nasu bihi lagu lawehela weheshanayo wa yurkanu ilayhi loona xasilayo alrukun ilayhi bimacna iطmaan ila shay wa wuxuu ku leeyahay haddii lafdi tamriid oo wax ku sheego sax waa lafdu tamriid labada siiqaba waa loo isticmaalaa laakin maca dalika likowni الbukhaari awrada hada اlmucalaq almarwiy bisiiqati tamriid kownuhu awradahu fi sulbi صaxiixihi waxay tusinaysaa anahu ish inuu haabit yahay oo dadka kale markii siiqata tamriid isticmaalay bukhaari wuu ka duwan yahay sidaasuu leeyahy ibnu xajar iyo sheikiisa ciraaqi waxay isku waafaqeen bukhaari waxaa la yihahdaa siiqatu tamriid markuu isticmaalayo saddex hadaf midkeedu uu isticmaala hadafka koobaad inuu xadiidkii gaabiyey xadiid dheeroo nabiga laga wariyey ou sheegi doono meel kale inuu kusoo aroorin doono markuu soo gaabiyo maadaama nafdigii nebiga uu ka wareegtay sousan dembigiisa u taxamulin yow ruwiya wa nuqila uu leeyahay ruwiya wa nuqila macnaha waxa weeyaan cibaara calى anahu ish ana aladi tawalaa اktisaar الxadiid huwa albukhaari mar waa midkaas marka kale lafd tamriid wuxuu u isticmaalaa idaa cabara can اlxadiidi bimacnaahu xadiidka nebiga uu wariye laga wariyey lafdigiisa uma sheegayo laakiin macnihi buu ka cabiraya markuu macnaha ka cabiro siiqadii marka suusan u muujinin lafdigan uu nebiga leeyahay ruya iyo nuqila ou isticmaalay dariiqada saddexaad ida kaana fi almucalaq nafsihi shay min alkalaam kainqiطaac yasiir aw fi axadi ruwaatihi kalaamu bayna ahli اlcilm saddexdaas xaalo yaa keeni karto inuu bukhaari siiqat ljasmi ka wareegto u siiqat tamriid u wareegto ima liannahu cabara can lafdi اxadiidi bimacnaahu aw anahu اktasara xadiiثa طawiila aw ana fi lmucalaqi fi sanadi kalaamu yasiir sawaء kaana inqiطaaca aw kada saddexdaas xaalo marka ibnu taymiya wuxuu leeyahay mucalaqaadka bukhaari ima inay صaxiix tahay iyo imaa inay xasan tahay maba ka degtaba sideedaba hadalkaas hadalkii ummadii kale ay sheegta isma diideyso liannahu sida ibn xibaan ibnu salax ku yiriyay ana albukhaari yaxris an laa yurida fi صaxiixi walow fi taraajimi abwaabihi ila ma yahbutu min xayثu اlasl marka cumuuma mucalaqaat الbukhaari waxa weyaan saalixa lاxtijaaj cumuuma markaasuu uri musanifka uma inamaa yataqaacadu uma inamaa ayuladiki yataqaacadu ka fariisanayo min dalika taqaacud waxaada loo isticmaalaa qofka shaqada marka howlgab noqda tacaaqud le ayaa layihahda taqaacud howlgab waa lixdan sano gaari khalaas waxaa saas oo loo isticmaala wixii meeshii laga rabay gaari waayo kasoo soko dhacayna taqaacud baa layidhaha sidaa uma inamaa yataqaacadu an ali min dalika waxaas wixii dib ugu dhaco can shardi saxiixi dib uga dhaca saxiixa shardigeeda qaliilun weeyaan yuujadu waa waa la helaa qaliilkaas fi kitaabi اlbukhaari fii mawaadic ayaa laga helaa oo min taraajim min taraajumi labwaabi ah mucalaqaadka qaarkeed waxaa laga yaabaa shardu saxiix inaynu dhamaystirnayn almucalaqaat bacd اlmucalaqaat alati yadkuruha albukhaari waxaa laga yaabaa inay ka gaabiso axaadiidta صaxiixa shardiga laga rabay inayna dhamaystiraynin yani lakin saaqط bilmara ma ah lakin dalika yuujad fi kitaab الbخarي fi mawaadiع min taraajum الabwaab albخarي fiqhu fi taraajumihi marka lagu leeyahay markuu kitaabu kada baab kada markuu yihahdo aayaat qur'aan uu sheegayaa axaadiid mucalaqaad a buu sheegayaa qowl asxaab uu sheegayaa ila taabiciin waxaas oo dhan waxa weeyaan fi sulbi صaxiix kamid maha ale ma dakarahu الbخaarي fi taraajumihi marka qaliilu yuujadu fi kitaabi الbخaarي min mawaadica min taraajum duna maqaasid الkitaab kitaabka maqaasidiisa ma ma soo dhexgelinayo oo axaadiida صaxiixa ah iyo wa mawduucihi duna mawduuci الkitaab aladi mawduuco yushciru bihi ismuhu ismu kitaab uu ogeysiinayo aladi isimko samaahu bihi bukhaari uu ku magacaabay wa huwa ismu lbukhaari kitaabkii saxiixiisa waxa weeyaan aljaamicu اlmusnadu aلصaxiixu اlmukhtasaru min umuuri rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam wa sunanihi wa ayaamihi magaca u bukhaari kitaabkiisa ula baxay kaas weeyaan kor inaad ka xifdisaan rabaa bukhaari hadda waxaa wey wuxuu ka can saxiix lbukhaari khalaas dadka sideedu yamiiluuna ila اlاkhtisaar lakin طaalib اlcilmi yatamayazu can gayrihi anahu yaqul kitaab lannu hada اlism nafsuhu lahu dalaalaat oo laa yuadiihi lafdu صaxiix الbukhaari markuu yihi aljaamic bimacnaa anahu yashmalu jamiica abwaab الdiin jaamic hadaa maqay saas sunanta iyo waa ka duwan yahay aljaamic bimacnaa axaadiis اlaxkaam baa laga helayaa tafsiiraa laga helayaa gazawaadaa laga helayaa siyar baa laga helayaa manaaqib baa laga helayaa tawxiid baa laga helaya jaamic saas weeyaan almusnad markii la yihi ana jamiica axaadiiثihi mutasilat alisnaad aلصaxiix markii la yihi bmacnaa anahu tawafarat fihi shuruud aلصaxiix almuktasar markii la yihi bmacnaa anahu lam yastawcib jamiica axaadiiث aلصaxiix marka min umuuri rasuuli lahi sal اlه alيه wasalam wa sunanihi wa ayaamihi waa cumuumnimadii fasiraysaa bimacnaa anahu laysa khaasan bikutubi baxaadiث اlaxkaam bal waxa weeyaan manaaqibti iyo tawaariikhdii fiiri sunani wa ayaamihi ayaam taariikh weeyaan dhacdooyinkii nabiga alayه الsalatu salaam waktigiisi o dhan gazwatu badrin gazwatu uxud alhijratu ila alxabasha ila kada kulu dalika waa ku qoran tahay markaasuu uri musanifka waa ila alkhusuus gaarnimadaas aladi bayanaa aan cadaynay yaa yarjicu u laabanaya muطlaqu qowlihi qowlkiisa ou idlaaqay maa adkaltu ljaamica ilaa maa saxa ou yihi waxaa loola jeedaa axaadiidta musnadada ah oo magacaana uu shamlinayo marka fiiri inuusan mucalaqaadka saxiixiisa kamid ahayn almusnad uu yihi mucalaqna musnad ma ah sax wala la mucalaqna musnad ma aha marka sidaas awgeed yaa waxaa weyaan magacaas shuruud badanaad kala soo bixi kartaa marka ninkii yihahdo ana ulzimu lbukhaari biikraaj axaadiiثihi calaa sharطihi naqul lahu ka joogso lianna min ismi lbukhaari kitaabkiisa mukhtasara ba la yihahda wاlmuktasar anahu macnaahu anahu taraka axaadiis صaxiixa hiya calaa sharطihi kayfa taqdir an tulzimahu b bidalik ayb wuxuu uri wkadalika muطlqu qowl الxaafid abi nasri alwaa'ili الsijzi ajmaca ahlu اlcilmi alfuqahaaء wagayruhm calى ana rajula wakadalika muطlqu qowl اxaafid xaafidka qowlkiisa u iطlaaqayna wuxuu u laabanayaa wixii aan ku soo sheego midka musnadka keligii abi nasrin ahaa alwaayili ama alwaa'ili labadaba asijzi ha la wa waa yili bilya aw b alwaabili la la bilya wa ya ya-daasa waxaa banaan hamse in loo loo bedelo alwaaili la yihaaha waaili iyo waayili mashaa'ik iyo mashaayik ayb abu nasrin alwaaili Eh, waxaa la yihahdaa cubaydullahi ibnu saciid ibni xaatim magaciisa weeyaan eh, taariikhdiisa u dhintayna waxa weeyaan sanata arbacin wa arbaciina wa arbacimia arbaca arbaca arbaca walgariib jiddan luga alcarabiya markii in cadad la sheega la rabo kasrigaa laga bilaaba anagana cala alcasi masalan hadda arbaca mia arbaca arbaciin saas looma akriyo maata sanata arbacin wa arbaciina wa arbaci miatin saas ya ma fi mushkila kul am lakin limaada taأti bibacd sanata arbacin wa arbaciina wa arbaci mia ad kartaa biduuni adoon bacdi kusoo darin saasaa asal ah akrij min kuli alfin tisca miati wa tisciina tiscan wa tisciina wa tiscimia xadiidka صaxiixa aadam markii qiyaamada la tago oo fii hawli mawqif la joogo ayaa aadam inta loo yeeraada bactha naar soo bixi min min awlaadika markaasuu ilaahay meeqo waayo markaasaa le min kuli alfin waxaad ka soo bixisaa tiscan wa tisciina wa tiscimia maxaa soo hore hal xaba keligiis ummadii oo dhan markaa waa yaartay ayib markaasuu nabigu wuxuu ri ha cabsanina laba ummada idinla jirta maa dakhalaa fii ummatin ilaa kaharatah waxaa layihi awlaad ibliis iyoajuuj wamaajuuja tirada ku jira adinka waxba ha cabsanina saxaabada markii hore waa yaabta yaaba naar yaaba janno galaya ba la hadiiba sidaaba lasoo bixinay markii saas nabiga u yiri markaasuu waxaan idin rajaynaa an takunuu hulutha ahli ljanna farixuu farxan shadiida markaasuu nabigu wuxuu wa arju an takunuu nisfa ahljana umantii oo dhan markii dhinac la dhiga keligii inaad adinka intaa noqotaan fadlu min allah ayib ninkaas abu nasr ilwaaili la yihahdo wuxuu ri ajmaca ahlulcilmi ahlulcilmi waxay ku ijmaaceen alfuqahaau wagayruhum calaa ana rajula nin low xalafa bialaaqi hadduu ku dhaarto ana jamiica maa fi kitaabi lbukhaari bukhaari waxa ku dhex jira dhammaanteed o axaadiidta oo mima ruwiya can الnabiy sal اlه alيه wasalama qad saxa canhu inuu ka ansaxay hadduu nin naagtiisa ku furo oo warasuul llahina qaalow nabigana uu yihi laa shaka fiihi annahu laa yaxnusu dhaartiisa ma beendhacayso wاlmarأatu naagtina bixaalihaa bay noqonaysaa sideeda naagnimadeeday ku joogtaa fii xibaalatihi xeragiisay ku jirtaa hadalkaas oo kale wuu fiican yahay waxa u taraya alinxiyaas ilى الsuna waay qad yakun calayhi muaakhadaat laysa muhim hada lakin fi waqti kanat اlأcdaa yaxmiluuna xamla shacwa calى suna inay yihaahdaan sunada wax ka ansaxay ma jira shuruudaasaa ka maqan inuu hadalkaan oo kale nin uu madaxa kaga garaaca dadka wax fiican weeyaan marka wuxuu uri low xalafa rajulu bطalaaq calى ana jamiica ma fi bukaari fi kitaab bukaari bukaari kitaabkiisa waxa ku jira dhammaantood oo mima ruwiya can الnabiy sal اlه alيه wasalama qad saxa canhu inuu nabiga ka ansaxay baan aan ku xil furay hadduu yihahdo warasuulu llahina qaalahu inuu yiriye laa shaka fiihi haddii saas ku dhaarto annahu laa yaxnus xinsi waxaa lagu magacaabaa haddaad inta dhaaratid dhaartaadi aada fuli waysid xinsiyaa ku dhacay saasaa loo jeeda haddaad tidaahdo wallahi gurigaan inaan gelayn haddaad geshid macnee annahu xanata fii yamiinih haddii inta dhaarti daartaada aada fulisidna esh anahu abara qasamahu ina min cibaad illahi man law aqsama calى اllahi la abara idan tabriir alxalif iyo alxinfi cagsiyay isku yihiin inaa fahamtid al raba laakin ha umalaynin mar kastaba in dhaarta sideed u dhaarta inaad ku furisid nin baa wuxuu le wallahi inaan waxaas ku sameyn ku dhaarto marka ninkii kale imaana wau leya ahi law samaxta markaas waa dhaarta khalaas intahaa saas ma ah nabigu wuxuu uri man xalafa calaa shayin waraa ana alkhayra fi gayrihi falyukafir can yamiini khalaas hadda dhaartaada haka dhiganin walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum min axadi ilmacaani waxaa kamid e waa dhaartay ani khayrkaas inaan sameyneyni inta maanta gacanaha kuu taagna la waxaad ka dhaaratay khayr la sameey hadday tahay waxaa haboon inaad dhaartaada khilaaftid aad ka kafaara laa yuaakidkum allahu bilagwi fi aymanikum walakin yuaakidkum bima caqadtum marka fakafaaratu itcaamu casharati masaakiina min awsaqi ma tuim hal maalina toban qofood aada maqaayad geysid khayrad aan inad uga hartid maa marka wuxuu ri anahu laa yaxnusu wlmarأaةu bxaaliha fi xibaalatihi jamcu xabaail waxaa weyaan yani naagta xergiisay ku jirtaa weyaan yani taas macnaheedi hadda musanifka un baa soo qaaday ninkaana waa looga horeeyey imaamu lxarameyn sidaas logu horeyey nafs alkalaam bu marka macnaheedu in alaaq lagu dhaarto a wanaagsan ma aha lakin law furida ana hada qad waqaca aa la jooga lakin ahalkaada fi kuli munaasabaat calay alaaq inaad tirahdid ma aha maaa maxaa la arkay rag badan oo calay alaaq markay yihaahdaan laba maalmood kasoo wareegatay maalinkii labaad ya sheikh law samaxt hal hunaaka qawl yumkin an yuujid li mahraja la ya aqi <laughs> anta taqul min awal raganimo iska raadinaysa calaya alaaq waaad ninkaa marka ama saddexda hal mar ku furo ama waxyaala mustaxiilaad la yimaado waxa weeyaan waa rajul iska raadinaya rujuulnimo laakin allahu yucaamiluhu binaqidi qasdihi bacda yawmeyn asagoo miskiin mitla alqita almablula u imaana wuxuu kuleey maanta meel wal un ilmihiina waa dayacmayaana marka hore la rabaa inaad yani daki aa noqotid oo ka fiirsi ayib marka qolo badana waxay leeyihiin hadalkan hadduu qof ku dhaarto jamiic maa fi lbukhaari saxiixi waayo uu helo furo xataa haddii aan yidhaahdo axaadiia bukhaari wax baa ku jira xataa talaaqa maba dhici lahayn liannahu alslu ana maa fi bukhaari saxiix inay yihiin inuu gayru saxiix ku jiro mashkuukun waayo talaaqna maca shaki maba dhacayabo marka tan waxa weeyaan laga fahmin maayo haddii laga helo xadiid yaroo daciifa ama fiihi kalaam inuu naanti xilka ka dhacayo maaha liana alxukma bilaqlab weeyaan marka midaan hadda daahirkeedisu tusinaayo ma aha baa laleeyahay marka maxaa dheeraad ah oo imaan karo macnaha waxaa laga hadlayaa qolo oo waxaa jiraan fuqahaa ah oo mutashakikiin ah oo waxay leeyihiin lixtimaali an yakuuna fi lbukaari xadiid daciif marka waxaa fiican inaad soo xelo ceshatid oo naagta inay furantay oo kale aada ka soo qaadi liwujuudi xadiid daciif markaa kadib haddana aada soo ceshatid markaad soo ceshatid sidii shakiga looga baxo shakigaas haddaad ictibaaraysid wax dhaqaaqay ma lixtimaal wallahi gacantan biyaha inaysan meel gaarin waa dadaa weyse qaadanay mar aan masaajidaha xerka ahaan jirin nin baa wuxuu ihi salaada subxeed ka hor musqushaan gale qoraxda ma kasoo ka soo baxay buu les waxa weeyaan buur maanta dhan shakigi wuxuu leeyahay markii gacantii dhaqo on dhaqo dhaqo dhaqo waxaan leeyahay isleeyahay biyihii meeshaa ma gaarin ninkaas shakigi wuxuu dhaliy salaadii intaas ugu dadaalay ba inay dhaaftabo bacda tuluuci shams musqushi ka soo baxa marka wax kasta haddii aad xagkeeda ka bixisid waxaa waaye meel xun ay kula gaaray ayb alkhulaasa wakadalika ma dakarahu abu cabdillaahi alxumaydiyu fi kitaabihi uu ku sheegay aljamca bayna asaxiixayn dakara dakarahu wakadalika ma dakarahu abu cabdillaah alxumaydiyu fi kitaabihi u ku sheegay aljamci bayna صaxiixayn waa la raacsi karaa kitaabka oo min qowlihi ah lam najid abu cabdillaahi alxumaydi oo maxamed ibn futuux aan soo nariyey ya wuxuu iri lam najid ma helin min alaimati almaadiina aimadii naga horeysay radia allahu canhum ajmaciina man ma aanan helin afsaxa lanaa noo cadeeyey fi jamiici maa jamacahu intuu axaadiis jamciye dhammaanteed bisixati inay saxiix wada tahay nin noo caday ma jiro ilaa haadayn alimaameyni lam najid ilaa haadayn alimaameyni saas waa istinaa abu cabdillahi waxau leeyahy dadkii naga horreeyey o dhan ninna yiri ma arkin jamiicu maa jamactu min alaxaadiid fi kitaabi fahuwa saxiix ninna yiri oon labadaas ayan ahayn ma ma jiraanu yiri ishkaaliyad baa ku jirta meeshaas oo waxaa waay xumaydi waa mutaahir fi lqarn alkhaamis wamaa bacdahu inuu yihaahdo dad naga horeeyey oo axaadiistiisa ku ekaystay saxiixa ma jiraan inuu yihaahdo maca wujuud saxiix ibni khusayma wa wa bni xibbaan wa saxiix abi cawaana wa saxiix ibni sakan waa badan yihiin marka lacalahu inuu ula jeedo haaؤulaaءi jamacuu bayna الصaحيiح والxasan wahuwa kadalik ma min imaami jamaca الأxaadiiث الصحاح fi kitaabihi غayr الإimaameyn ila waqad adaafa الxasana ilى ilى الصaحيiح saas in loogaga baxsanayo mooye inuu asiga o bhada imaama in inuu jaahil ka ahaado kutubtaas oo dhan oo maala ibnu khusayma oon soo dhiday saddex boqol iyo ko iyo tobankiiba u dhintay ibn xibaan halaaثimiya arbaca hamsiin waa tilmiidkiisa waxaan idin sheegin kitaabka oo صaxiix ibn khuseyma la yihahdo ilaa kitaab som basaa laga haya inta kale oo mafkuud fi zamani qadiim baa lo waayay kitaabkaas waxawa maca anahu aqwa wa min kitaab صaxiix ibn xibaan lakin qudira anahu qad fuqida tamaama masaaibtii iyo dagaalayaashii ku baaba marka hadalkaas uu abu abu cabdillaahi xumaydi uu yiri fainama almuraadu ulajeedadiisa waxa weeyaan bikuli dalika wuxuu ula jeedaa maqaasid اlkitaab wa mawduucuhu wa mutuun labwaabi duuna taraajim markuu leeyahay abu cabdillaahi nin noo nin noo sheegay ma jira jamiici axaadiiثi oo kitaabkiisa ku sheegay saxiix inay yihiin ilaa labadaas imaam maahin labada imaam wuxuu ula jeeday waa saxiix waxay yidhaahdeen waxaa maqaasid اlkitaab kitaabka waxaa loo alifay qasadkiisa oo axaadiida marfuucada ah iyo wa mawduucuhu wa matun اabwaab duna taraajumi wa naxwiha taraajumta waxa weeyaan maa qabla qowl الbukhaari xadahanaa fulan ou yihah wixii ka horeey لأna fي bacdiha taraajimta qaarkeed waxaa ku jira maa laysa min dalika qaطcan waxaas waxaan kamid ahayn yani wax aan صaxiix ahayn oo lawada og yahay hadday xasan yihiin hadda صaxiix gaaraynin baa ku jira bu leeyahay mثlu qowl الbخaarي baab aw baabu ma yudkaru fi اlfkdi وyurwى can iبn cabaas wjurhud ومحamed bn ومحamed bn jaxshin can النabiy sal الlه عليه wasalam alfkidu cawra musanifku wuxuu leeyahay waxyaalaha taraajumka uu ku sheegayo inaysan gaaraynin waxyaalaha oo maqsuud kitaab oo axaadiidta musnadada ah waxaa kugu daliil ah maa qaalahu الbخaarي fi baabi ma yudkaru fi اlfkd markaasuu wayurwى can ibni cabaas wajurhud ومحamed bni jaxshin can الnabiy sal اlه alيه wasalama alfakidu cawra lafdigaas asiga ah nin dhihi kara ma jiro buu kuleeyahay anaha calى sharط الbخaarي bal culamada qaarkood waxay leeyihiin laysa minha shay-un yasixu walidaalika bukhaari markuu yimiday ou barbar dhigay xadiidkii anas ana nabiy sal allau alayh wasalama kaana fakiduhu makshuufa fadakala calayhi abu bakrin fabaqiyat kalam ahli uma dakala cumar uma dakala cuثmaan faqaطa fakidahu bukhaari wuxuu ri xadiidu anas asnad wa xadiidu jurhud axwar haddaan ixtiyaad qaadano cawrada in lasoo geliyo oo ay rukbatayn noqoto maa bayna الsura wالrukba binisbati lirijaal xadiiث anas hadii layihahsa qawi ah lannahu nabiga inuu ka taga fakid wahiya makshufa fayadkl calayhi abu bakri wcmar walaa yuغaطiha min xayثu quwa bukhaariga wari xadiidkaas صaxiix wa marka waxaa laleeyahy axaadiidtan cala infiraad hadii loo fiiriy kuluhaa dicaaf wa bayhaqiya wuxuu ri wahadihi asaniiduhaa صaxiixa dahabiya kadaba yimid wuxuu ri la laysat صaxiixa bal idaa duma bacduha ilىa bacdi saarat saalixa lلاxtijaaj bmacnaa anaha biاljamci tasil ilى ish ilى اlxasani ligayriha khulaasaة اlqowl waxa weeyaan bukhaari hada اxadiiث calaqahu dakarahu mucalaqa bsiigaة الtamriiq wa huwa fi dakili صaxiixihi wain lam yakun fi maqsuud اlkitaab waxaan u daliishanaynaa waxyaalaha taraajimka ku jira waxyaala laysku diidananaa jira bukhaari shartigiisa inayna gaari karin ثuma baعda dalika hal yakunu saaqiطa ضaciifa am ana dikra الbخaarي lihadihi الثaلaaثة min الطرق daliil calى anahu yarى anaha bmajmuعha kama qaala الذahabi anaha صاalixa walidalika sida bay yiri dahabi waxa wey anaha bmajmuعha walidalika nafس الshay twasla ilayha alalbani raxmat اllahi aleyh fi kitaabi irwaa اlgaliil kul waaxid markuu darsiuri bimajmuuciha laa khilaafa anaha saalixa lilxuja midda kale dad badana waxay u maleeyaan markii la yihi alfakidu cawra haddaan idhaahdo ninka inuu leeyahay inuu inuu xundhurtana asturto ilaa sarwaal oo jilbaha ku gaara soo feero qaawan ummadda u dhex ordo hada hada waxaa laga hadlayaa awrada oo fii xaalaad mucayana ay qofki u banaanaan karta feeradii duruufa laakiin inaad inaad ay banaan tahay qofkii maa cadaa hada inuu suuqa iska dhex socon karo hada lam yaqul bidalika axad wa dalika bacduhum danuu ana hada huwa alcawra alati yajibu satruhaa fi salaa ibnu taymiya wuxuu uri maa yajibu fi salaat huwa akhdu zina wamaa yajibu satruhu wujuban cayniyanna waa maa bayna alfakd walcawra lakin ilah khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin ma aha min kuli shay walidalika laa yusaliyana axadukum ila wacalaa katifihi katif cawra mi hadda lakinahu fi salaa muhim ida ida kaana yuujad marka waxyaala badan ay u baahan ayb wakadalika fi awali baabi min abwaabi اlgusl u yiriyey bخاري وqاaل بهز بن حكيم عن أbيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحyا منه xadيiثka الفkd cwرة نبgaa nin soo maray markaas mkaas ri ya فulan غطi فkdka فإن الفkda cwرة saasay ku timid aslka midkan oo بهز بن حكيم عن أbيه عن جدهina nin baa wuxuu ilaahay rasuulkiisi cawradu waa ogaana dad markay kula joogaan laakiin anig kaliga hadaan iska joogo qolkaan oo kale an iska qaawiyo balsay noqon karta markaasaa layihi allahu axaqu an yustaxyaa minhu qofkii kaligaan iska jiifana waa iska daba qaawanay hada maa yaslix malaa joogto laa <laughs> yasl laa yaslix ayb marka baz bna xakiim can abihi can jadihi waxuu lamid yahay camr bn shacayb can abihi can jadihi culamada markay xadiid xasan ay miithaalinayaan bahz bn xakiim iyo camr bn shacayb ay ku mihaaliyan marka xadiidkan maca ana الbخaarي callaqa caleyh bisiigaة اljazm waxaa laga qaadanayaa anahu lam yasil ilى sharطihi qowla waaxida hada qaطcan buu musanifku ugu tilmaamay لأna fi bacdiha ma laysa min dalika qaطcan yani laysa calى sharط الbخaarي khilaafka ma joogo lakin wain lam yakun calى sharط الbخaarي lakin hal yahbutu aw laa yahbutu markaasaa wuxuu lgu leeyay sida asalka maadaama fi sulbi صaxiix uu ku sheegay anahu ish yahbutu sidaas marka bahzu bnu xakiim can abihi haddii khilaafka uu sheegay laga reebo alciraaqi fi taqyid wاliidaax laysa sharطan dad badana waxay u meelaan kulama اkhtulifa calى isnaadi xadiid khalaas anahu matruuk inuu noqdo hadda saas u suureeyey ciraaqi la duruqda iskilaaftay ay waxay u baahan tahay qabla hada khilaaf in diraasa la sameeyo almukhtalifuuna calى bahzin man hum ida tabayana ana arbaca min ahiqaat itafaquu calى wajhin walaakharuuna khaalafuhum khilaaf lama dhihi karo laa cibrata bihada alkhilaaf ma kulu khilaafin yu'ta lahu ish xadun min annadr marka waxa weya bahz bn xakiim can abihi can jadii cumuuma waxa weeyaa mima yuxtaju bihi kacmr bn shacib an abihi musanif wuxuu uri fahada qaطcan laysa min shardihi marka min shardi bukhaari ma aha haddaa la yihi macnaheedu waa waa daciif ma aha walidalika lam yuridhu lxumaydiyu fi jamci bayna صaxiixayni taas ogaw buu uri faclam ogow dalika fainahu muhimun weeyaan khaafin qarsoon muhimun kaafin kaafiyun ay asalka ism manquus ayb marka midaas oo kale waa qarsoon yihiin oo maadaama bukhaari siiqat اljismi uu ku sheegay fahuwa calaa shardihi ma aha saas waxaaba laga yaabaa in lagu murmi karo waxaan ma laysa bithaabit in la yihahdo sidaasaa loo jeeda ayb asaabicatu faaidada todobaad waida intaha almru amarkii hadduu dhamaado fi macrifati saxiixi in saxiixa loo ogaado hadduu amarkii ku dhamaaday ilaa maa kharajahu laimatu aimada waxay soo bixiyeen fii tasaaniifihim musanafyaalkooda alkaafilati ee ku filneed bibayaani dalika kamaa sabaqa dikru soo soo hormartay faalxaajatu danta maasatun waa mid aad u taabanayso ila tanbiihi in laisku baraarijiyo calaa aqsaamihi saxiixa qeybyaalkiisa biictibaari daalika musanifka dabcan ra-yigiisuu rabaa inuu nagu hogaamiyo oo ahay wuxuu ri in xadiis saxiixa ah in la ogaado hadday ku dhamaatay culamada waxay caddeeyeen lanna wuxuu ri azmaantan aan joogno wax lama saxiixi karo wixii saxiix ahay wixii ragga hore ay saxiix yeeleen wa xikma rag hore u yidhaahdeen oo kale marka saxiixi haddii ay hadalkii aan go-aaminay ou ahaa in saxiix la ogaado inay ku xiran tahay culamadii hore waxay caddeeyeen yaa marka dantii waxay rabtaa inay keento danti waxay keenaysaa markaan inaan culamadii wixii saxiix yeeleen inaan kuu qaybiyo annaga marti baan ka nahay waa macnihi saas weya hadalkaasna hadal aada u dhib badan weeyaan waana soo sheegnay tacliiqiisa oo waxaa ka laazimayo wax kastoo saxiixi culamada hore uu saxiix yeeleen walow wax la og yahay oo gadaal laga iktishaafay inay daciifin baa iska noqdaan ha la iska qaato waxay culamadi ka aamuseen haddii xataa sanadkii shuruudiba ay tawfusaan aan saxiix la dhihin macnaha waxaa weyaan nisfu maa huwa mawjuud min asunan in laga tagay noqon lahayd taas horay aan usoo tacliiqin markaasuu yihi aqsaamu saxiixi waxa weeyaan bictibaari dalika bictibaari maa saxaxahu lculamaa siga saasuu ujeeda faawaluhaa saxiixun akhrajahu lbukhaari wa muslimu jamiican waxa ugu horeeya buu ku yihi kan ugu horeeyo saxiix bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen ayib su-aal baa imaan karto qofku wuxuu dhihi karaa oo sidaas musanifku wuxuu uleeyahay mawdhaha awalu saxiix aw aqsaamu saxiix ha ugu horeeyo almutawaatir liannana najzimu an laysa hunaaka xadiid aqwa min xadiid mutawaatir waxaan idhi hada yufiidu alcilm alqaciya qawla waaxida hadalka ma joogo marka see looga bilaabi karaa matafaqa caleyh bukhaari wamuslim jawaabtii marka waxay noqotaa layidhi sida ibnu xajar fi nukat uu ku yiriye ma jiro xadiid mutawaatir ah oo aan bukhaari iyo muslim aan ku jirin maba jiro haddaa tiraa waa ku jiraane adiga noo keena lagu leeya dantiyaa meel ku dhegeyso marka maxay noqonaysaa alأwl ma ma akrajahu الbukhaari wamuslim markii la yihaahdo ma akrajahu albukhaari wamuslim aa lasii qeybinaya markaasay noqonaysaa almutawaatir almashhuur alcaziiz ayagii dhexdoodii marka mutafaq caleyh bukhaari ay ka dhalinaysaa ish almutawaatir warkaas war oo meesha ku jira ayb athani midka labaad صaxiixun weeyaan infarada bihi lbukhaari uu la keli noqday can muslim athaliثu صaxiixun weeyaan infarada bihi muslimu ou la keli noqday can bukhaari uu kale keli noqday الraabicu صaxiixun weeyaan calىa sharطihimaa lam yukrijah calىa sharطihimaa kalaam badan ku jira laakiin qarni shalay waan kasoo taabanay hal hal shart الbukhaari waxa weeyaan in xadiidki lagu wariyo can طariiqi الrijaal aladina rawaa canhum البخاaري ومسلم miyaa شharدiga mase عan نdرائهم فيiriya بخاarي مثلا wuxuu ka wariyey مثلا زهري oo kale زهري markaan fiirinay waa xاaفظ ثقة lyri haddii aan helno raawi kale o bخaarي msلم uusan ku warin lakin تراaجمtiisan xاaفظ ثقة lyri hal w min rijaal الbخaarي min شhرد البخاarي rijaal ma aha laysa min rijaal lakin hal w min شharطihi لأna hada نdيr الزهري am laa war er eh, markii la geliyey waxaa isugu timiday sida saxiixa ah. shardi bukhaari a waxaa la dhihi karaa marka rijaashiisi asiga uu ka wariyay xadiidkii naftooda inay noqdaan haddana calaa suurati lijtimaac ay noqdaan haddana wuxuusan cilli ugu tegin ay noqdaan intaas markii laga helaa la dhihi karaa shardu lbukhaari sidaasay isugu dambeynta ku timid ayb alkhamisu صaxiixu calaa shart bukhaari lam yukrijhu wاsaadisu صaxiixu calaa shardi muslimi lam yukrijhu الsaabicu صaxiixu cinda gayrihima walaysa calىa shardi waaxidi minhumaa waa iska tirale wayaan intaas hadihi umahaatu aqsaamihi صaxiixa markii la qeybi tago sidaasaa loo qeybinaa buu leeyahay wa aclaaha midka ugu sareeyana alأwl waa mutafaq caleyhi bukhaari wamuslim wa huwa aladi kii weeyaan yaqulu fi ahli اlxadiidi ay leeyihin kahiira صaxiixu mutafaq calayhi bukhaari muslim waxay isku waafaqaan ya صaxiixu mutafaq caleyh hadday yihahdaan waxay ujeedaan mutafaq caleyhi bukhaari wamuslim wa huwa aladi yaqulu fi ahli اxadiidi kahiira ay yihaahdaan صaxiixu mutafaq caleyh yudliquuna dalika wayacnuuna bihi waxay ula jeedaan itifaaq الbukhaariyi wa muslim la tifaaqa alummati caleyh markii la yidhaha hada xadiidun muttafaqun caleyh ummadda isku waafaqday maaha ee bukhaari iyo muslim a isku waafaqay ayib markaasuu i laakin itifaaqu lummati caleyhi xadiidkii bukhaari iyo muslim ay isku waafaqaan inay ummadda isku waafaqdo laazimun min dalik waa ka laazimaya waxaasilun min macahu hadiiba muttafaqun caleyhi bukhaari muslim milaal ku daba jirtaa maxaa yeele waa liitifaaqi اlummati ummadda waxay isku waafaqtay calaa talaqi ma اtafaqaa waxay isku waafaqeen in lagula kulmo alayhi cala alxadiidi bilqabuuli lagu qaato maxaa yeele ummadda waxay go-aansatay bukhaari iyo muslim waxay wariyaan in la aqbalo marka talaqigaas bilqabuul waxay ka laazimaysaa itifaaq الbukhaari wa muslim calى xadiid itifaaq اlummati calayh sidaasuu leeyahay laakiin ogow markii lagu leey hada xadiiثu mutafaq calayhi kaاsطilaaxi الmuxadisiin fuqahada ma ah wuxuu ujeedaa ana الbukhaariya وmuslim qad akrajaa hada اlmatn min طariiq صaxaabiyin waaxid hadday xadiid isku waafaqaa man kadaba calaya mutacamida min xadiiثi abi hurayra fahuwa mutafaq caleyh lakin low ana axadahma rawaa hada الxadiiث can abi hurayra wاlآakar can abi saciid fayuqaalu akrajaahu walaa yuqaalu mutafaq aley waadix wala la hada cinda mutaxadiiin muxadisiin lakin alfuqahaa matniga ugu muhiimsan hal hada اlmatnu mawjuud cinda الbukhaari kama huwa mawjuud cinda muslim nacam fahuwa ish mutafaq caleyh la la la ishkaal ayuhuma aqwى fiiriya xadiid laba saxaabi matniga waa waaxid laakin laba saxaabiyaa lagu kala wariyey iyo hal saxaabi in ay ka wada wariyaan ayuhuma aqwa labada saxaabi hada huwa almutabaadil ila dihni liannahu waxa weeyaan kahratu طuruq tadulu calaa taqwiyati اlxadiid ibnu xajar fi nukat markuu soo sheegay ou ri inay hal meel isku waafaqaan oo hal saxaabi ay iskaga waafaqaan matniga aqwa haddana waa rogrogo waa markaasu bictibaarin ay ku qawi tahay lakin bictibaar aakar bikatrati duruq haddaan fiirna hada aqwa markaasuu fi niya laga aamusaa fiican mas'alada khalas naxnu sakata ayb wa hada alqismu jamiicuhu maqtuuc bisixatihi wاlcilm اlyaqiniy الnadariy waaqic bihi khilaafa liman nafaa dalika muxtaja bأnnahu laa yufiidu fi aslihi ila الظana wainamaa talaqatu ilى akhirih mas'alo oo muhima jiddan weeyaan markaasuu wa hada اlqismu qismigan oo bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen jamiicuhu dhammaantiisa maqtuuc bisixatihi maqtuuc markii lagu yihahdo bimacnaa waxa weeyaan walaa waaxid min ashaki sooma dhexgale sidii aad u og tahay ana samaa fawqa alardi wax shaki ka jiri mayaa jiro sidaas oo kale waa maqtuuc bisixatihi wاlcilm اlyaqiini dhegeysanayo waxau leeyahy meesha dagaala ka so wاlcilm اlyaqiini cilmi yaqiini haddaad magso waa cilmi oo cilmi qaطciga aw cilmiga qaطciga huwa aladi laa yaxtaaj ilى taqliib الnadr liwusuuli ilayh yani waaxid inay nisfu اثnain tahay m maxay ubaahan tahay firfiira may ubaahan tahay ana alabyad caks اlaswad cilmiga qaطciga sidaas waxyaalo oo oo badaahatan lagu heli karaa la yihahdo marka laakin wاlcilm اlyaqiini annadari ou ku daray musanifka cilmi waxaa marka hore lagu helay taqliib الnadar oo adiladii oo laysa saara ah laakiin fi nihaaya yaqiina lagu gaaray midka aan fiirada u baahnayn oo horiba laga ogaanaya inuu saxiix yahay sida mutawaatirka oo kale nadari lagu dari maayo alcilmu lyaqiini yaa laleeyahay ama alcilmu alqadci liannahu mujarad inay boqol qofood kuu waranto hal khabar keligiis ay kuu sheegto adnaa shakin ma imaana uma baahna marka ina tiraa ninkaan xadiidkan muxuu yahay fiqamiya kan kan maka maqlay ina tiraa uma baahno laakiin culuumtan kale hadirtaa midkaa nadariga wuxuu noo faa-iidayey cilmi yaqiini ah laakiin rasan kuma helina waxaan ku helnay dadaal la bixiyey oo xadiidkan yaa wari abu hurayra kitaabkee lagu wari bukhaari muslim baa ku waafaqay ummaddii wax ka hadlay ma jiraan intii dhan markaan isku dardarnay duruq kale hadda laga helay intaan oo dhan nadari waay nadarigii marka isku dardarnaa waxaan ku gaarnay markaan cilmigii yaqiiniga ahay intaasaa loo jeeda khilaafan liman nafaa dalika ninka culamada oo diido yihahdeen wixii ban mutawaatir ahayn yaqiini ma faa ee khabar dani weeyaan dadkii diiday aan khilaafnay muxtajan asoo xujaystay biannahu laa yufiidu inuusan faa-ideynin fi aslihi ila danna axaadiid maa cada mutawaatir waa dani yani هناك احتماal وqوع الwهم min أحad الrواة walow kana في الbخاarي marka darajadii lama gaarsiinay mutawaatirka ah dadaa saas qabo ayb وإنmaa تلqت الأmة بالqبول ummadii qabuul bay ay kula kulantoy qaadatay لأnnahu maxay u aqbashay yaجiب عalayhim waxaa ku waajibayo alcamalu bالظn لأnnahu waxa wey axaadiidta markii anaga aan nidi kan waa saxiix kana waa daciif calaa xasabi ijtihaadina waay laakin fi fii nafsi lamri yaqiinan ma waa kaan hore kusoo niri bilaawgiisiba markaasuu iri wadannu qad yukhtiu inuu gafaa dhici karto marka dhihi mayno axaadiidta bukhaari muslim haba wariyeene maadaama mutawaatir ay gaarin yaqiinay faa'iideynaysaa ma dhehayna buu le waa ka hooseysaa qolada saas yida yaa khilaafsanahay buuri musanifku uri kuntu waqad kuntu waxaan ahay amiilukii u iisho ilaa haada wa axsibuhu qawiyan buuri waxaan dhihi jiray maa cada mutawaatir axaadiidta walow bukhaari muslim baa isku waafaqaane saxiix mmaaha yaqiin faa'iideyn mayso maxaa yeelay liannahu cilmiga lagu qaato lagu saxiix yeelay waa cilmi danni iyo ijtihaad bani aadam awa saas hadday tahay oo tawaatur ay gaarin aniga dadkan kamid ahaan jiro o dhihi jiray maadaama wixii daniba ay joogaan yaqiin ma gaari karaan lianna dana min muqtadaahu an yaxsula fiihi alkhaطa uma baana lii waxaa ii cadaaday buuri anna almadhab aladi اkhtarnaahu awala madhabka marka hore aan dooran hadda midkaana horeey wa hadda kitaabka ku bilaabay ma aha inuu markii hore yiriy yaqiinay faaidaynaysaa haddana ou ka noqday haddana kii horay u laabtay saas uma jeedo ibnu ibnu salaax dadkuu kamid ahaa jiro dhihi jiray axaadiid maa cadad mutawaatir waa daniya hubuudkeeda daniyatu hubuud waayo marka cilmiga yaqiini ma aha laakiin hadda waxaa ii cadaaday qowlkan hadda hormariyey awalan hadda wa hada alqismu jamiichu maqtuucan dhiriye hada awal binisbati lqowli aladi khaalafahu marka kana ujeeda awalka ee maaha xaaladii hore oon aniga ahay ma ah ayib uma baana lii ana almadhab aladi اkhtarnaahu awala oo aan fi qowlina wahada alqismu jamiichu maqtuucan dhiriyey huwa صaxiix waa la weydiiyo limaada lianna dana man ummadii danigeeda ama lianna dana man shaksi danigiisa huwa macsuumu min alkhaطأ ah laa yukti buuri wاlummatu fii ijmaaciha ummadda waxay ku ijmaactana macsuumatu min alkhaطa marka meeshuu kasoo deliista fiiri wuxuu ku leeyahay sax waay axaadiidta aaxaadka daniyatu hubuud waay yaqiinan maa gaarayso iyadoo ay oo yajib alcamalu ahayd ummadii oo dhan oo ummatu muxamed ah yaa ku ijmaacday in la qabto marka ummadda laakin ummadda laa tastamir calaa dalaala marka ijmaacu ummati calaa talaqii qabuuli maa fi saxiixayni macna dheeraaday kusoo kordhisay oo waa maxay bandigii oo darajada joogay ay kor u qaaday maxaa yeelay hadday dhacdo oo aan idhaahdo xadiid ummadda ay wada qaadatay waxaa suuragala ah inuusan ansaxi karin haddaan idhaahdo waxaa ka laazimaya ummaddii inay khata ku ijtimaacda oy qaadatay xadiid aan haabit ahayn inay qaadata a ka laazimayso taas macnaheedina waxay kasoo horjeedaa laa tajtamic ummatii calaa dalaala bimajmuuci turuqihi waa xadiid haabita u sidaasaa marka dantii waxay keentay inan idhaahda xadiidkan qabla talaqi lummati bilqabuul sax waa damiir hubuut u ah mujarad ijmaaci lumma calaa qabuulihina darajo dheeraaday ku darto yaqiinay gaarsiisa intaas weeyaan ayb walihaada kana اlijmaacu waxau ahaaday almubtani ee ku dhisan cala اlijtihaadi ijtihaad ku dhisan xujatan ou noqday maqduucan biha fiiri ummadda haddii masaa'il ijtihaadiya inta lasoo bandhigo masaa-ishii ay ku ijtimaacdo mid kamid ah wuxuu noqonayaa yani daliil qaطci ah buu noqonaya masأalada waxaa ka horeeyo hal اumaة yumkin an تجtamع عalى masألة biduni dliil sharci min اkitaab وsuna ma la heli karaa horta taas kaثيir min الفqهa waxay leeyiin masaaئil اجtihaadiye ah oo aan loo haynin eh, maxaan ku yihaha adila umadda hadday meel iskugu raacdo waa la qaadan karaa اجtimaacaas wuxuu noqonaa xuja dad badanna waxay leeyihin laa yucqal an yuujad iجmاع ila bwujuudi dliil qolaa waxay leeyihiin daliil sax waayo laakin bacd ijmaacaat daliilay asalkooda ictimaad lakin daliilkaa naga fakada ma hayno hadalkaas fi baabi اlijtihaadaat marka joog waa ku anfaca lakin yataratab alayhi maxaadiir ukra inaad tirahdid ijmaacan daliilkiisa waa naga dhumay macnaa shareecada naaqisaa ka waa khatiira jiddan annaga waxaan aaminsanahay kulamaa kunaa bixaaja ilayhi min ashariica mima qaalahu lana aw qaalahu lanaa rasuul llahi huwa mawjuud bayna aydiina haddaadan saas dhihin shareicadii qaar kamid a na soo gaari xadiidaa naga fakada haddaad tihahda waa dhamaad walidalika shaafici wuxuu ri asunatu laa yajmacuhaa shaksu waaxid walaakinaha laa tadhabu cala ljamiic qawaaciddaas oo kale hadhowti fii baabi intisaar lilijtimaac inad inad qaadatid oo aadan ogeyn hadhowti shalay adiga soo ma aadan dhihin ijmaac waa la heli karaa biduuni daliil daliilkaasna waa daliil hore u tagay oo hadda aan la oolin macnaheeda anta ictarafta bs biwujuudi nuqsaani fi sharc hada khair marka wuxuu leeyahy wa akharu ijmaacaati اlculamaa kadalika sidaas weeyaan ayb fuqahada wax badan yaa kasoo laabanaya hadalkooda musanifku wuxuu ri hadihi nuktat ishaaro weeyaan nafiisat qaali'a naaficatu nafci badan wa min fawaa'idihaa qaacidadan haddaan qaadana fawaa'ideeda waxaa kamide eh, alqowlu in la yihaahdo biana man farada bihi lbukhaariyu aw muslimun mundarijun waaye mid dhexgalaya eh, fii qabiili maa yuqطacu bisixatihi fii nawci maa yuqطacu bisixatihi sixadiisa wixii la goynaya qeybka noqonaya waa litalaqi lummati ummadii baa kula kulantay kula waaxidin mid kasta oo min kitaabayhimaa kamid eh, bilqabuuli bay ku qaadatay inay aqbasho cala lwajhi bay ku qaadatay aladii wajigoo fasalnaahu aan soo cadaynay min xaalihima fii ma siwaa fii ma sabaqa sida hormaray musanifka waaba tilaab qaaday marka haddani marka hore wuxuuna soo geliyey waxuna waxay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim waa maqtuuc bisixatihi maxaa yeelay ummadda yaa kuwada ijmaacday waxay isku waafaqeen inay maqbuul tahay markii arrintaas laga qaatay istadraja bina aydan ilaa masala ukra markaasuu wuxuu hi haddana waxaan kugu darayaa wixii bukhaari iyo muslim keli keli u wareenna waa soo galayaan meesha maxay ummadda markay maqlaan xadiidkan bukhaariyaa wariye hadda fiiri nin kaloo ka murmaaya kalow masaxiixa adiga bal fiiri ummadeed qayb ka tahay nin hadduu ku yihahdo qaala rasuul lahi sal la alay wasalam kada kada rawaahu lbukhaari khalaas itma-anayt sax wala hada qabuul waay hada kama fi xadiid aladi fi صaxiixi muslim khalaas iطma-anayt haakada min ywmi ulifa ilى ywmina hada ilى an taquma alqiyam biidn اllahi tacaala hada alqabuul laysa min faraq ja marka qabuulkaas musanifka wax ku dhistay hadalkaas waxa weeyaan hadal aada u wanaagsan النawwi a inta yimid yaa wuxuu ri wاladي qaalahu الmuصنifu في أن ma أkرaجه البخاري ومسلم يفيdاn العلم الyقيني khلاaf ma عaليه المحققون nawwi iبن صلاح way isku dhowiyeen asiga iyo iبن صلاح kitaabkiisa wuxuu ri محaqiqiinta o dhan way khilaafsan yihiin marka waxyaalo aan aniga aada ula yaabo waxa weeyaan nawowi waxaad moodaa dad muxaqiqiin un asiga meel ku xeraysta oo maalin kastaba u rabo u talada kasoo qaadanay meel kasta markii lagu khilaaf wuxuu ku leeyahy hada bikhilaafi ma caleyhi lmuxaqiquun masaa-il layska yaqaano oo almuxaqiquuna calaa khilaafi maa qaala huwa yuu kuleeyahy wahuwa aladi caleyhi lmuxaqiquun waxaa nawowi lagu haystay kamid walidalika ibn xajar wuxuu ri mumkin inuu ku doodi karo maa qabla isilaax akhariyada sidaasay ahayd laakin muxaqiqiin inuu yihahdo wax jira ma ah wahuwa kadalik muxaqiqiin haddii la yidhaahdo ibnu kathiir markuu yihi markuu labadii qowl iyo soo bandhigu ri wa ana calaa maa cawala calayhi ibnu salax bu aniga ibnu salaxan la jira ibnu taymiya yimid wuxuu ri akharu culamaai اlumma min alfuqahaa xata almutakalimiin biasmaa'ihim waa xaafid uu sheegay uri intaasoo dhan waxay isku waafaqsan yihiin ana maa fi lbukaari aw fi muslim anahu mufiidun cilma yaqiin maqtuuc bisixatih ibnu xajar waatan soo dhaafnay kitaabkiisa nushata nadar ahaa inuu yihi alkhabr almuxtaf bilqara'in yufiid lcilma alqaطciya waxaa kamid a buu ri min beyniha halaata u sheegay waxaa kamid mutafaqa calayhi albukhaariy wmuslim lijalaalatihima وتفوqهma عlى غayrihma في تمyiiز صحيح min غayrihi وjalaalatihima وتلqي umati kaytaasuu ka bilaabo xadiidkii mashhuurka u ku daray wthani alxadiiث الmسلسل bilaim ku daray marka soo fiiri nin kastaba iبن kaثيir iبن تaymiya iبن الqayim imaam الxarameyn wa wa wa wa wa marka in la yihaahdo maanta muxaqiqiinta o dhan maa say isku raacday waa sacbi jiddan masaladan anaga inoo faa'ideyneysaa fii waqtin yakfuru ljidaalu xawla الsuna min alcalmaaniyiina wاlmustashriqiina wa akaabir ibliis waxaa weeyaan in qowlkan oo kale la qaata waa nusra lirasul sunati rasuuli lahi sal alيه wasalam taradud inaadama gelinin khalaas marka siwa axrufin yasiira baa layihi axruf yar markii laga reebo takalama calayha axruftaas uu ka hadlay bacdu ahli naqdi oo min alxufaadi kamida ka daara qudniyin oo kale iyo wagayrihi wahiya macruufat cinda ahli hada الshani kitaabkii oo tatabuca lagu magacaabay ou daaru qudni wuxuu ka hadlay axaadiis bukhaari iyo muslim oo lagu qabsan kara buuri qaarkood waxa weeyaan tatabuciisa ikraaju hada اlmatni kana awlaa an yukrijahu min hada sanad hada aqwa min hada kaas tadciif ma ah qaarkood waxa weeyaan أنa hada الraawi aladi fi hada الإsnaad waxa wy kalaam fulana saas ugu hadlay kul man اktulifa fiihi laysa qowl muctabara marka ninkii rabo inuu ogaado hadalka bukhaari iyo muslim lagu qabsaday muqadimat ibn ibn ibn xajar fi hadyi sari inuu ka akriyo wuxuu ri haddii aan isku qabsana buri haddii isku qabsadaan daara qudni iyo bukhaari xadiidkan waa saxiix iyo saxiix ma aha markiin diraaso ka reebno labadaani min markaan isbardhigna hal hal daara qudni yuqaabalu bilbukhaari tab hada hor madkalka koobaad weya hadday tahay mas'alata mas'alat الاxtijaaj bالrijaal والاxtikaam ilى aqwalihim laysa hunaaka axad takalama fi الbukhaari mil الbukhaari marka haddii hadalkaada muqaabal bima huwa aqwى markaasuu hadii calaa jihati tafsiil aan u nimaadanay markaasuu axaadiiii lagu qabsay waaxid bacd alaakhir ou keenay boqol kiiba sagaashan iyo sagaal markuu ka jawaabay uri midkaan iyo midkaan waa suuragal in lagu qabsan karo intaasay ku timi ninkii raba waa inuu akriya wax badanaad ka faaideysanaysa athaaminatu midda sideedaad idaa dahara hadduu noo muuqday bimaa qadamnaahu waxaan soo hormarinay inxisaaru طariiqi macrifati الصaxiixi wاlxasani إdaa dahara inxisaaru طariiqi macrifati الصaxiixi wاlxasan صaxiixa iyo xasanka in la ogaado طariiqeeda hadduu ku koobnaaday alآana maanta aan joogno fii muraajacati صaxiixayni wagayrihima labada صaxiix oo lagu oo la oo la muraajacey oo lagu laabto iyo wagayrihima oo min alkutub اlmuctamada ah fasabiilu man araada hadalkan wuxuu daba socdaa hadalkii ibnu salaax uu soo yiri in xadiid la saxiix yeelo baabkeeda waa xirmay inamaa wixii hore rag u saxiix yeeleen unbaa saxiix hadalkii asiga haddaan marka wuxuu ri haddaan hadalkii go-aaminay oon yidhi hadda wax lama saxiixi karo maanta aan joogno inamaa saxiix in la ogaado waxay ku xiran tahay ina saxiixeynka iyo kutubta oo muctamadada ah inaan ka dhex raadin oy culamada caddeeyeen inuu midkaan saxiix yahay haddii arrintaas ay dhacday fasabiilu man araada ninkii doono alcamala inuu ku camal falo aw alixtijaaja bidalika axaadiidtaas saxiixada inuu xujaysto ninkii doono jidka loo marayo waxa weeyaan idaa kaana hadduu kamid yahay miman shaksi yasuuqu lahu lcamalu inuu ku camal fala ay u banaan tahay ay u cunantoonto musawir waaan waxaan ima cunimaan iyo waxaan waa ii cuntamaan taswiirkaasaa lihaa fasaaqa liya sharaabu wa kuntu qablan akaadu ugasu bilmaai zulaali fasaaqa liya sharaab yani nin baa dadkiisi laga dilay markaasuu uri wax biyo xataa waa iga degi waayen waa ilaa yawmina hada wala isticmaala sax walilah ilaa aan kasoo aargutay buulan qofkii qofkii iga dilay aan dilo markaasay bihi igu socdeen marka eh, siyaaqa waxaa loo jeedaa saas marka musanifku waxau leeyahy axaadiitii saxiixadeed naftigeeda ninkii inuu ku camal fala rabo kitii aan saxiix ahayn taas badii waa xeray axaadiitii saxiixeeda bukhaari iyo muslim iyo kutubada mashhuurka ku jiray ninkii doona inuu ku camal falo ama u xujaysto idaa kaana hadduu kamid yahay miman yasuuqu lahu lcamalu inay u cuntanto inuu ku camal fali karo bilxadiidi aw bilixtijaaji bi xadiidka in la xujaysto ladaa madhabin madhab agtiisa jidka loo mari karo waxa weeyaan an yarjica inuu u laabto ilaa aslin u laabto qad qaabalahu huwa asiga ou muqaabaleeyey aw hiqatun gayruhu hiqo kaloo asiga aan ahayn biusuulin usuul kale la muqaabalay saxiixatin ee saxiixa mutacadidatin ee badan marwiyatin la wariyay biriwaayaatin mutanawica riwaayaat kala duwan liyaxsula lahu inuu ugu xasilo bidalika midkaas ahiqatu inuu kalsooni ka helo bisixati ma itafaqat caleyh hadalkan laqba ahaantiisa wax dhib weyn mala lakin macnihi haddaa fahamtid waxa weeyaan macnaha xadiid saxiixa raadi maanta laguma dhahayo wuxuu ku yihi haddaan hadal hore soo go-aaminay oo aan idhi saxiix maanta lama samayn karo oo ay saxiix oo dhan ay noqoto in saxiixeynka laga raadiyo ama culamada midi caddeyn la raadiyo saxiixaas oo hadda diyaarsan inaad ku camal fashid haddaad rabtid waxay u baahan tahay nusakh oo asaaniid lagu wariyey oo la saxiix yeelay inaad saxiixaas ka soo qaadat ma kulu nuskatin fi صaxiix الbukhaari inaad u noqon kartid ma aha nuska musaxaxa ah oo nusko kale lagu fiiriyey ama adiga naftigaada aada ku fiirisay ama cid kale ay muqaabalo ku samaysay yaa صaxiixi laga soo qaadan karaa laakin nusak la iska qoray wanusibat ilى الbukhaari qad yaqacu fiiha akhطاء wataqdiim wataakiir wasakt lama lagama qaadan karo maanta waxaa laga hadlaya markaan nuska musaxaxa laga hadlaya marka waaa kalaamkiisa cajiible tii hore mid waaban ognahay wuxuu iri maba waaba dhamaatay in saxiix la helo waa dhamaatay buuri markaasaa waxa weyaan lakin lam yaqul bihi axad biqowlihi min man qablah walaa ida kana miman yasuuqu lahu اlcamalu bاlxadiid yushamu minha raa'ixatu taqlid اlaxna shuf waxaa bilaabatay darajaadkii ishaaraadkeeda anaga xadiidku ma camal fali karno ahl umanihi liannana laa naqdir an nastanbit alaxkaama min alaxaadiid mubaasharatan inamaa culamadii xilkaas nagala wareegtay oo anaga noo diyaarisay marka kan cilmigaa noo diyaarsan aan qaadanayna tii a hadda kasoo ureysa meesha ayaga ah markaasuu man huwa lmuslim aladi laa yasuuqu lahu lاxtijaaj bilxadiid man huwa mahmaa kunta caamiyan xadiid nabiga haddii lagu soo gaarsiiyey sida uu yahay inaad uqaadatid weeyaan liannahu laa yajuuzu liaxadin an yasmaca qowla rasuuli illahi wayacdila canhu laakin qowluhu ida kaana miman yasuuqu lahu alcamalu bilxadiid fiiri ninay ay u cuntantay inuu xadiid qaado karo ku camal fali karo aw bilixtijaaji bihi ladaa madhabi waxaan leenahay maa min axadin ila wayasuuqu lahu lcamalu bilxadiid sax dadka yatafaawatuun axaadiid waxaa jirta aan waxba u baahnayn daliil iyo mid kale waxaan qabo waxaan haqaban inuu nabigu ku lehy alayh salaatu wasalaam khalaas marka taas oo kale waxa weeyaan cibaaradan oo kale waxay dhalisay taqliidkii aada ogeydeen oo ummadda gadaal ula dhacay marka an yarjica inuu laabto ilaa aslin u laabto asalkoo qad qaabala huwa adigaaba muqaabalo samaysa asalkaadi adiga aada qoratay asal kaloo saxiixa ah ayaad barbar dhigtay aw hiqatun gayru nin kalaa ku yiri nusqadan waa saxiix anigaa asalkeeda muqaabalay an yarjica ilaa aslin ula laabto qad qaabalahu biusuulin saxiixa kan asalkan asigaad adiga hadda haysatid waa in lagu dul akriyaa dhowr asal in lagu dul akriyaa walidalika nawowiga wuxuu ri muqaabalatu aslin biaslina ku filan laakin muqaabalatu aslin biusuul shardi ma ah kitaabkaan aada haysatid haddaad rabtid ina saxdid hal kitaab kale oo asiga saxan hadii lagu dul akriyo khalaas yakfi laakin daahir musanif waxa weeyaan wuxuu leeyay biusuulin saxiixa usuul hore loo soo saxay sayna udhicin adnaa shakin hal lafdi keliya aynu meesha ka maqan yahay mutacadidatin badan marwiyatin la wariya biriwaayatin mutanawica riwaaya iyo usuul labay kala tahay fiiri matnigan bukhaari uu alifay waa asal asaaniidda bukhaari loogu warina riwaayada la yidhahda bacd اlkutub cindahaa riwaayaat faida tacadadat riwaayaat tacadadat اlusuul مثلا الفربري أحمد شاكر فلان فلان بخاري سوda wariya nin kasta أصل le يkتلفوna بينهma xadيث xadيثين مثلا marka رواaيات متعددة waxaa ka laaزimaya أصول متعددة بعض الكتب laysa لها إلا asl waaxid liannahu marwiyin biariiqin waaxid sida nasaa-i wagayru asalkaas marka waxa weeyaan haddii riwaayad loo waayo usuushaa badan in la badi ah haddii ay riwaayaadka badatana yalzam minhaa tacadud riwaayaat liyaxsula lahu inuu ugu xasilo bidalika midkaas ahiqatu waa faacilka intaa kale jumla muctarida wa liyaxsula lahu bidalika maca ijtihaadi hadihi اkutub kutubta iyadoo caan ay tahay iyadoo lala qabo iyo wa inay ka fog tahay kutubtii can an tuqsada in loola qasdo bitabdiili wataxriifi in la bedelo ama la taxriifiyo iyadoona ka fog haddana waxaa loogu darayaa muqaabala liyaxsula lahu bidalika ahiqatu kalsooni si looga helo bisixati ma itafaqat caleyh bisixati ma axaadiid inay saxiix tahay itafaqat calayhi ay isku waafaqday tilka alusuul fiir wuxuu ku leeyahay kutubtan horta aimada loo nisbeeyey waa kutub caan ah bukhaari muslim nasaa-i abu daawuud kutub caan ah weya kutubta caan inay noqotay waxay dhalinaysaa inayna dhici karin cid inay wax ku darto waxna ka nusqaami karto ayadoo iqadaas aan haysanay yaa haddana waxaan leenahay qof bani aadan a waay markii kitaabtaas lasoo istinsaaqsanay awelkii hore madbaca ma jirin nin kasta oo bukhaari wax ka wariyo waa inuu gacantiisa ku qortaa ama nin waraaq ah la yihaha waraaq haddaad maqashid waxa weeyaan wa waraaq aada lacag siinaysaa asaa kuu qoraya bukhaari markuu kuu qoraad soo qaadanaysaa nuskadii asalka eedaad nin leedahay udul akri ana waa ku mutaabacaynaya marka asalka adigaa iskale saxiixuuna yahay liannahu min anuska almashhuura oo bukhaari axaadiidiisa fi lwaqti thanina waa muqaabala lala sameeyey min nuska saxiixa ukra intaas marka waxaa lagu helayaa kitaabkii mashhuurka ahay iyo khata iyo imaan keli lahay oo ku dhici lahay in laga badbaado intaasaa laisku helaya dadaal weeyaan saas maanta hadday tahay waxaa looga qiyaas qaadan karaa aطabacaat الtijaariya laa yuthaqu fi shayin minha kutubta oo hadda maanta la dabciyo oo daaru mashriga ay dabciyaan min ajli qasdin tijaariyin saktiga waa ku badanya walidalika nuskada markaad gadanaysid dad la yaqaana inay taxqiijiyaan hadduu nin muxaqiq ah oo ku jira meesha oo makhtuutaadkii suwarteedii la keeno muqaabale lagu sameeyey badana nuskadaas way fiican tahay laakiin nuska musawara ah, waxaa laga yaabaa in axaadiid badan taqdiim wa taakhiir wa sakti o dhan ay ku yimaadaan walidalika waxaa loo bixiya aطabacaat tijaariya laa macnaa laha wax hadaaba gadanaysid waa sax inaad gadatid a fiican wallahu aclam salى اllahu waslm alى nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi